بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى فصل fasalkani wuxuu ka hadlayaa fii nikaaxi raqiiq min cabdin aw amah guurkii addoonka uu guursanayey ama addoonkaasi nin ha ahaado ama haweeney ha ahaado waaya waa qaybtii saddexaad ee tarjamadeenna soo dhaaftay fi alkhiyaari waاlicfaafi wa nikaaxi اlcabd waa qaybtii saddexaad haddaba labadii hore waan ka soo dhammaanay wuxuu ihi asayidu sayidku biidnihi bisababi idni idankiisa sababtiisa u idmay fii nikaaxi cabdihi addoonkiisa inuu guursado laa yadmanu ma magdhabayo mahran mahar uu magdhabi maayo waa nafaqatan iyo biil filjadiidi muctamad haddaan qabanno wahumaa nafaqadaa iyo meherkaaba fii kasbihi kasbi alcabdi addoonka kasabkiisa ayay ku sugan yihin wuxuu shaqaysto oo uu soo xamaasho bacda nikaaxi nikaax kadib markuu guursado kadib kasabkaasoo almuctaadi kii la caadaystay ah wanaadiri iyo kii naadirka yaraa fain kaana hadduu yahay haddaba addoonkii ma'duunan lahu mid loo fasaxay fii tijaaratin tijaaro iyo ganacsi haddii loo fasaxay fa fii maa falmahru maharkii iyo wanafaqatu nafaqadii fii maa shaygii bay ku sugnaanayaan biyadihi gacantiisa ku jira oo min ribxin faa'iide ah wakadaa waxaa la mid ah raasu maalin ra'su maalin raasamaalka uu gacanta ku hayo filasaxi muctamad haddaan qabanno wain lam mid shaqeeya walaa ma'duunan lahu iyo loo fasixin tijaaradii almahru maherkii iyo wanafaqatu nafaqadii yejibaani waxay markaa ku waajibayaan fii dimatii dimadiisa oo markuu xoroobomaa loo raaci doonaa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay maya ee cala sayidi sayidka ayaa laga rabaa wuxuu ku yidhi horta fasalkan wuxuu kaga hadli doonaa markii sayidku addoonkiisa u guuriye ama addoontiisa u guuriye marka wuxuu ku horreyey mualifku addoonka marka loo guuriyo iyo axkaamta ka dhalanaysa wuxuu ku yidhi sayidku haddii uu u fasaxo addoonkiisi inuu guursado horey waxay noo soo dhaaftay addoonka inuusan guursan karin asagoon sayidkiisa u fasixin uusan asaxayninba nikaaxiisu haddaba hadduu sayidkiisa u fasaxo inuu guursado addoonkiisu marka ayada ah sayidkiisa laguma leh meher iyo nafaqa toona yacnii meherka gabadha uu guursaday iyo biilkeeda toona waxa weeye sayidkii lagu yeelan maayo sida jadiidka qowlka jadiidka weeye maxaa yeelay asagu iskuma iltisaaminin ismana saarin haba weydma eh waaya qowlka qadiimka laakiin wuxuu leeyahay waa uu damaano qaadayaa waa uu magdhabayaa meherkii nafaqadiiba maxaa yeele iidankaa keensanaya arrinkaas haddaba meherka iyo nafaqadaa xaggee laga soo saarayaa ilaan gabadh buu guursaday gabadhaa meher iyo nafaqo ayay u baahanta meherkiiyo nafaqadii wuxuu ku yidhi hadduu addoonkan iyo addoon xoogsada wixii uu shaqeeyo bacda nikaax oo kasab ah ama kasabkaasi ahaba kasab muctaada ah, ama kasab naadirah ayaa waxaa weeye laga soo saaraya meherkii nafaqadii marka kasabkii muctaadkaa waxaa weeye sida maalan wixii uu shaqeeyo maalan ama uu ku shaqeeyo kuulinimo ama waxa weye shaqo uu meherad ka shaqeeyo ama waxa weye xaabo uu soo guro ama ugaarsi wixii la midka iyo xirfadu wuxuu ku shaqeeyo idil kasabka naadirkana waxa weeye wixii la siiyo ama loo dardaarmo ama baadiduu helo iyo wixii la halmaado ayaa markaa meherkii nafaqadii laga bixinayaa maxaa yeelay maadaama sayidkii u fasaxay inuu guursado dee xoogsigan iyo waxaan uu shaqeeyey in laga siiyo meherkii nafaqadii ayay noqonaysaao aridaa bishayi ridan bimaa yatawalladu minhu waa kii qaacidadu ahayd aridaa bishayi shaygii in lagu raali noqdo ridan waxa wey in lagu raali noqdo bimaa yatawalladu minhu shaygaa wixii ka dhalanaya maadaama marka nikaaxii uu u fasaxay dee nikaaxii wixii ka dhalanayna waxa weye meherkii nafaqadii haddaba meherkii nafaqadii xoogsigiisa laga qaadaya wey haddii uu addoonku yahay ma'duunan lahu fii tijaara mid uu sayidkiis u fasaxay inuu ganacsado oo uu xoolo sayidkiisa u dhiibi yihi ku shaqee meherkiiyo nafaqadii markaa waxaa laga bixinayaa waxa gacantiisu ku jirooo faa'iide ah maxaa yeeley li'annahu namaa'u kasbi yacnii kasabkiisii wixii laga helay weeye ka soo baxay waayahay sidoo kale raasamaalka xoolaha raasamaalka ee sayidku u dhiibay ayaa laga soo laga saarayaa meherkiiyo nafaqadii waaya hadduusan addoonku ahayn mid shaqeeya iyo mid tijaaro loo fasaxay labadaa midna uusan ahayn meherkii nafaqadii waxay ku waajibayaan markaa dimadiisa oo markuu xoroobo unbaa loo raacanaya ilaan addoonkii xoolana ma haysto hantina ma leh mana shaqeeyo ganacsina looma fasixin markaa markuu xoroobo maa meherkii nafaqadii loo raacan doonaa waa hadday xaaskiisu ay raalli ku tahay arrinkaas ay arrinkaas fasaxdo wey qowl kale oo laga xoog badany wuxuu leeyahay maye cala sayidi nafaqadii waxay saaran tahay iyo meherkiiba sayidkii walahu waxaa u bannaan sayidkii almusaafaratu inuu la safro bihi ay addoonkiisii u idmay nikaax wayafuutu kolkaa waxaa dhaafi doona addoonkiisii alistimtaacu inuu ku raaxaysto xaaskiisii waidaa lam yusaafir hadduusan la safrin sayidku addoonkiisii lazimahu waxaa ku waajibaya takhliyatuhu inuu u fasaxo leylan habeenkii lilistimtaaci suu xaaskiisa u raaxaysto wayastakhdimu wuxuuna adeegsan doonaa nahaaran maalinnimadii intakafala wa haddii uu dusha u rito almahra meherkii wanafaqata iyo biilkii wa ilaa haddii kale uusan kafaalo qaadin meherkiisii iyo nafaqadiisii meherkii lagu lahaa iyo nafaqadii fa yukhaliihi wuu u sii dayn doonaa likasbihimaa likasbi almahri meherkii iyo nafaqadiisu usoo shaqeeyo wain istakhdamahu hadduu adeegsado bilaa takafulin asagoon qaadanin waxaa weeye meherkii iyo nafaqadii lazimahu kolkaa waxaa ku waajibi doonaa alaqalu kolba kii yar oo min ujrati milin asagoo kale wixii eh, ujro u ah wa kullilmahri iyo meherko idil wanafaqati iyo nafaqadii wa qiila waxaa la maye yalzamu waxaa ku waajibaya sayidkii almahru meherkii iyo wanafaqatu nafaqadii unbaa ku waajibaysa wuxuu ku yidhi sayidkii addoonkii uu u fasaxay nikaax iska lahaa waxaa u bannaan inuu addoonkiisa guursaday uu la safro oo uu safar u qaato marka ayada ahana addoonkii waxaa dhaafaya inuu xaaskiisii habeeniya maalinba uu la kulmo uu ku raaxaysto maxaa yeelay dee sayidkan asagaa iskale addoonkanoo marka xaqiisa ayaa laga hormariya xaqa uu ku lahaa xaaskiisa inuu la joogo sidoo addoontiisaba oola safri karo si noo imaan doonto markaa wuu kaxaysanayaa xaaskiisiina saasay ku dhaafaysaa hadduusan la safrin laakiin sayidku addoonkiisii waxaa waajib ku ah addoonka inuu u sii daayo habeennimadii inuu xaaskiisii u tago ou la joogo maxaa waa waqtu istiraaxa marka ma bannaano inuu awqaadoo dhan u adeegsado ma bannaano laakiin waxaa u bannaan sayidka inuu adoonka adeegsado maalinnimadii haduu u baahdo waase hadduu kafaalo qaado meherkii iyo nafaqadii meherkii nafaqadii hadduu dusha u rito oo dho anaa nafaqada kaa bixinay aniga ii shaqee waa uu samayn karaa haddii laakiin meherkii nafaqadii uusan ka bixinaynin marka waxaa waajib ku ah inuu u fasaxo addoonka ah si uu u soo shaqeeyo meherkaa lagu leeyahay iyo nafaqadaa dushiisa ah haddiise uu adeegsado maalinnimadii addoonkii asagoo aan ka qaadin oo ka xambaarin meherkii iyo nafaqadiiba kolka ayada ah waxaa ku waajibaya kolba kii yar ujratulmil addoonkaa inta uu ku shaqeeyey asagoo kale muddadaas uu u shaqaynayey hadday maalin tahay iyo hadday bilta iyo hadday sanata muddadaas uu u shaqaynayey ujratu miligeeda iyo meherka iyo nafaqada oo dhan labada kolba kii yar ayuu markaa bixinaya hadday meherka iyo nafaqadu ka yar yihiin meherka nafaqada baa lagu leeyahay waxaa sayidkiis sayidkan asagaa iska lahaa addoonkan mar hadduu meherkii nafaqadii ka bixiyey dee waxa weeye wuu usoo gacan bannaanaaday haddii eh, ujratulmili ay yarta ka yar tahayna ujratulmili baa lagu leeyahay wax ka badanna laguma le wuxuu la mid yahay sida asagoo addoon qof kale uu iska leeyahay adeegsaday ama qof kaleba uu shaqeeyey un bay la mid tahay waaya qiil baa wuxuu leeyahay maya eh tafsiilkaa waxba gelin mayne eh mar hadduu eh, sayidkuu adeegsado addoonkiisii maalinnimo wuxuu iska bixinayaa meherkii iyo nafaqadii walow nakaxa hadduu guursado addoonkii faasida nikaaxan faasida nikaax faasid ah oo wadda uu tago xaaskiisii famahru milin mahru mili ayaa ku waajibaya fii dimatii dimadiisa wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay maye yajibu fii raqabatihi raqabadiisuu mahru miligii ku waajibayaa haddii addoonkii uu guursado nikaax faasid markuu guursanaya waxaa weeye nikaaxuusan sayidkiisa u fasixin oo asagoon sayidkiisa ka fasax qaadanin buu gabadh iska guursaday addoonkii markaa gabadhii buu nikaaxa ugu tegey markaa mahrumili ayaa waajibaya mahrumili ayaa waajibaya maxaa yeelay dee nikaaxii maadaama uu faasid yahay musamihiina faasid buu noqonayaa marka mehrmili ayaa waajibaya mehrmiliga haddaba yuu ku waajibayaa wuxuu ku waajibayaa uhi fii dimmatihi addoonka dimadiisa lagu yeelanayo markuu xoroobo uma loo raacan doonaa wuxuu la mid yahay sida ama haddii uu eh, uu qaatay asagoo ama shayguu itlaafiyey addoonka unbuu la mid yahayo waxayna soo dhaaftay in loo raacan doono markuu xoroobo qowl laga xoog wuxuu leeyahay maya raqabadiisaa lagu yeelanaya raqabadiisa lagu yeelanaya macnaheed waxaa weeye addoonkii baa loo iibinayaa kadibna waa laga goosanayaa waxaa weeye meheromidligii lacagtii ka soo baxdaa waidaa zawaja hadduu guuriyo sayidkii amatahu addoontiisa istakhdamaha wuu doonaa addoontaas nahaaran maalinimo wasallamahaa wuuna u dhiibi doonaa lisawji ninkeedii leylan habeenkii walaa nafaqata nafaqana laguma leh cala zawji ninkii xiina idin kolkaa filasaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi hadduu sayidku addoontiisa u guuriyo maalinnimadii ayuu addoonta adeegsan karaa addoontaa ee asagu iska lahaa ee ninka uu guuriyey maalinnimadii unbuu adeegsan karaa habeenkiina ninkeedii buu ku wareejinayaa maxaa yeel waa waqtulistimtaac marka sayidku addoontiisa laba manfaca ayuu ku leeyahay manfacat ulistimtaac iyo manfacat ulistikhdaam waaya marka markuu guuriyo midna way ka tegeysaa midna way usoo haraysaa manfacatulistimtaacna way dhaafaysaa oo addoonta uma karo mar haddii uu guuriyo laakiin manfacatulistikhdaam baa usoo haraysa marka asaga iyo zawjkii ayaa kala qaybsanaya isna maalintii ayay u khidmaynaysaa habeenkiina zawjkeedu usii dayn doonaa markay arrintu sidaa tahay zawjkii waxaa weeye addoonta laga adeegsanaya maalinnimadii habeenkiina loo soo daynayey wax nafaqo ah iyo biilo ah oo addoontaas ay ku leedahay ma jirto maxaa yaele tamkiin taam ah kamuuna helin tamkiinta taamka waxa wey maalin habeenba ina asaga xabaasanta maadaama sayidkeedii u shaqaynaysa maalinnimadii de wax nafaqaho markaa lagu leeyahay ma jirto ilaa loo gacan bannaaneeyo walow akhlaa hadduu sii daayo walow akhlaa hadduu u banneeyo dheh walow akhlaa hadduu u gurigiisa baytan qol ka mid ah hadduu oo waqaaluu ku dhaho lizawji ninkii addoontiisa qabay takhluu bihaa waad ku qabi doontaa addoonta fiihi qolka aan kuu banneeyey lam yelzamhu ninkii ku waajibi mahayo inuu ka aqbala arrinkaas filasaxi muctamad haddaan qaban wuxuu ku idhi sayidkii addoontiisa u guuriyey ayaa wuxuu ku yidhi zawjkii uu u guuriyey warniyow qol baan kaaga banneeyey gurigayga qolkaa ku qab addoonta qolkaas ugu imow halkaa ku qab waxaasaa kugu noqoto zawjkii arrintaa inuu ka yeelo waajibkuma aha oo inuu ajiibo shardi ma aha sababtoo ah xishoodka iyo muru'ada ayaa arrinkaa u diidaya waa arrin laga khajilo inaad xaaskaagii waxa weye ugu timaado guri nin kale leeyahay oo weliba kugu manaysanayo marka taasi waxa weeye muru'ada iyo sharafta ayay ka hor imaanaysaa marka wuu diidi karaa waaya walow akhlaa hadduu u banneeyey sayidkii addoonta fii daarihi gurigiisa beytan qol hadduu uga banneeyo waqaaluu ku dhaho lizawji zawjkii takhluu biha addoontii waad ku qabi doontaa fiihi qolka aan kuu banneeyey lam yelzamhu waxa weye zawjkii ku waajibi maayo ijaabatuhu dheh inuu ajiibo filasaxi muctabad haddaan qabanno walisayidi sayidkii waxaa u bannaan asafaru inuu la safro bihaa addoontii uu guuriyey walizawji ninkeediina waxaa u bannaan suxbatuhaa addoontiisa inuu iska raaco walmadhabu muctabad waxaa weeye waaya addoontii uu guuriyey sayidku wuu la safri karaa markuu doono mar alla markuu doono wuu la safri karaa waaya xataa hadduu zawjku u diido maxaa yidhaha asagaa iska zawjkuna wuu raaci karaa zawjkuna wuu raaci karaa marka si uu waqtulistimtaac uu u adeegsado walmadhabu muctamad waxaa weeye anna sayida sayidkii low qatalahaa addoontii u guuriyey hadduu dilo aw amase qatalad nafsaha iyadoo isdisho qabla dukhuulin intaan loo tegin ka hor saqada mahruha maharkeeda wuu dhacayaa wa anna alxura wa anna alxurata tii xorka ahayd low qatalat nafsaha nafteeda hadday disho aw qatala alamata addoontii uu dilo ajnabiyun mid ajnabi ah aw amase maatat ayadu ay dhimato falaa kolka ayada ah meherkeedii dhici maayo kamaa low halakataa sida ayadoo xurradii iyo amadiiba ay dhinteen bacda dukuulin markii loo tegay kadib unbay la midta wuxuu ku yidhi haddii sayidku uu dilo addoontii uu u guuriyey ama iyaduba ay isdisho ama kas ha u dilo asagu ama kama ha u dilo ama iyadu ay isdisho intuusan ninkii loo guuriyey uusan u tegin meherkeedii sidaasuu ku dhacay maxaa yeelay maxalulistimtaaci baa ninkan ka tegey yacnii gabadhii uu saasay ku dhaaftay ee gacantiisana mayna ku bixine ayadaaba isdishay ama sayidkeedii baaba dilay waxna kama dheefsanin ninka walidaalik wax meher ah oo lagu leeyahay ma jiro meherkiisaasuu ku dhacay taasi waa addoontii way ka duwantaha haddaba xoradu gabadh xorra ah ood guursatay hadday iyadu isdisho meherkeedii ma dhacayo meherkeedii ma dhacayo gabadha xorada ah nafteeda disho ayadoon loo tegin qabla dukuul meherkeedii ma dhacayo maxaa yeelay meherku sidiisaba wuxuu ku sugnaadaa bilmowt asbaabta kusugnada waxa ka mid a ah geeri zawjaynkii haddii midkood uu dhinto yani meherkii wuu sugnaanayaa siday noo imaan doonta insha allahu tacaala marka xoradu way ka duwanta sidoo kale haddii addoontii nin ajnebia ah uu dilo oo ayadu maynaysdili sayidkeediina ma dilin ee nin ajnebi ah ajnebi halka waxaa looga jeedaa waxaan labadooda ahayn gacan kale ayay ku baxda wey ama ayadaa iskeedba u dhimatay dar ilaahay bayba iskaga dhimatay oo teedii baa u timid markaa meherkeedii dhici mahayo meherkeedii ma dhacayo marka mualifku labada mas'aladoodba wuxuu ku mithaaliyey masaladan xorada nafteedii dishay ama amadii nin ajnabi ahaa uu dilay ama waxaa weye iska dhimatay kamaa low halakataa buuli damiirka marka waxaad u celinaysaa xuradii iyo labadaas xuradii amadii sida ayagoo dhintay may la mid tahay bacda dukuulin hadday labadooda iska dhiman lahaayeen bacda dukuulin ya waxa weeye meherkoodii ma dhaceen meherkoodii ma dhaceen jasman marka tanna waa tii oo kaleo meherkoodii dhici maayo walow baaca hadduu iibiyo amatan lahu addoonuu iska lahaa oo la qabo falmahru meherkii lilbaa'ici kii iibiyey ayuu u sugnaaday fainaluqat hadday furanto qabla dukhuulin intaan lala aqalgelin ka hor fa nisfuhu maherka niskiisa ayaa lahu ay lilbaa'ici kii iibiyey u sugnaaday wuxuu ku yidhi sayidku hadduu iibiyo addoontiisii uu u guuriyey meherka waxaa yeelanaya baa'ica baa'ica halkan wuxuu jeedaa uun waa isla sayidkiiun isla sayidkiiuma hadda baa'ic ahe marka addoontiisii oo la qabo ayuu nin kale ka iibiyey wuu iibin karaa nin kaleu ka iibiyey meherkeedii asagaa iska leh baayacaasa iska leh waxay la mid tahay sida baayaci iibiyeoo kale geed waxaa weeye la awrdhabay oo la bacrimiyey ayay la mid tahay waa soo dhaaftay in midhaha uu yeelan doono baayaca ilaa an yashtarida halmubtaac qofkii mushtarigaa ah inuu shardiyo mooyaane marka maadaama dee uu ka ratibmay ama uu ka dhashay meherkan uu ka horreeyeyba beeca meherkii waxaa yeelin ninkaa baayaca ah. taa waxaa la mid ah haddii la furo gabadhaa la iibiyey bacda bayca markii la iibiyey kadib baa la furay intaan lala aqalgelin ka hor meherka niskiisa markaa waajibaya soo maaha meherka niski meherkii musamaaha niskiisa meherkaa niskiisana waxaa yeelan doona baayaca tan waxaa laga fahmayaa tii hore hadduu meherka o dhan wada yeelanayo meherka niskiisana min baabi awlaa asagaa yeelanaya walow baaca hadduu iibiyo sayidkii musawajatan addoon la qabo falmahru meherkii lilbaa'ici ki iibiyo unbaa iskale fain ulliqatna waad dhihi kartaa fain aluqat hadday furanto qabla dukhuulin intaan lala aqalgelin ka hor addoontaa la qaba ee la iibiyey fa nisfuhu nisfu lmahri meherka niskiisa ayaa lahu lilbaa'ici u sugnaaday walow zawaja hadduu guuriyo amatahu addoontiisa hadduu u guriyo bicabdii addoonkiisa lam yejib mahrun meherba waajibi mahayo sayidku hadduu addoonkiisii addoontiisa isu guuriyo addoon uu lahaa iyo addoon uu lahaa ayuu isu guuriyey wax meheroo waajibaya ma jiro maxaa yeelay dee meherku ku waajibi lahaa addoonka soo maaha addoonkana asagaaba iska leh waa xoolihiis marka suusan dayn ugu yeelan karin addoonkiisa ayuusan meherna ugu yeelanayn kitaabu asadaaq meherkii ayuu kitaab yahay asadaaq bifatxi assaad waxaa weeye wa bikasrihaana waa la dhahaa maa wajaba oo wixii ku waajiba binikaaxin nikaax ku waajiba aw waطin ama galmo ku waajiba aw tafwiiti budcin budci la tagsiiyo ku waajiba qahran khasab lagu tagsiiyo wadaalika ka radaacin sida nuugmadii weeye wa rujuuci shuhuudin iyo markhaatigii oo noqdo weeye oo ka laabta markhaatigii marka lagu yidhi maa wajaba binikaaxin taa iska caddaho gabadha marka la guuriyo meher baa waajibaya oo markaa zawajtuka bimahrin qadruhu kada lagu dhaho oo dahdo qabiltu nikaaxaha wa taswiijaha bilmahri اlmadkuur dee waabaad aqbashay oo meherkaas ayaa markaa lagugu leeyahay aw waطin markii lagu leeyahayna waxa weeye gabadhii waxa weye la kufsaday oo kale waxa weeye meher ayaa ka waajibaya gabadhaa la kufsaday waayo aw tafwiitu budcin markuu ku qahran tusaale wuxuu nagu siiyey sida nuugmadii oo kale oo masalada suuradeedu waxaa weeye nin baa wuxuu qabay laba xaas kubraa wa suqraa mid weyn iyo mid yar suqraa markaan leenahay waa inan yar oo markaa dhalata ayaa lagu meheriyey ila waad guursan kartaa iyo gabadh weyn marka tii weynayd ayaa waxay nuujisay tii yarayd fa ardacat alkubraa asuqraa waataan soo maa tii yarayd waxay noqotay soo binta zawjatihi ayay noqonaysaa tii weyneed waxu noqota ummaha min aradaac bay noqotay marka tii yareed xaaraan bay ka noqonaysaa nikaaxeedina saasuu ku fasakmay tii weyneedna xaaraan bay aydna ka noqonaysaa marka tii yarayd nikaaxeedii maadaama uu fasakhmay meherkeedii waxaa lagu yeelan doonaa tii weyneed maxaa yeele budci ayuu ayay dhaafisay tafwiitu budc ayay qahran ninkan ku dhaafisay qahran bay ku dhaafisay marka meherkeedii ayaa lagu leeyahay waa inay meherkii waxa wey ninka uu bixiye waa inay iyadu siisaa u soo celisaa waaya rujuucu shuhuudna tusaalihiis waxaa weeye laba nin baa waxay ka markhaati kaceen ninkan inuu xaaskiisii saddex ku furay qaadigii baa marka kala geeyey oo xukumay inay maanta laga bilaabo gabadhaas ka furanta uu soo dhawaan kara kadibna dhawaanum ay soo laabteen waxay dhaheen been baan sheegnay tacamadna alkadib waxaan sheegayna waxba kama jiraan ninkaa meherkii waa laga qaaday soomaa gabadha uu saddexda ku furay meherkii waa laga qaaday de meherkii oo dhan ayaa laga qaadaya ayagana oo waxa weeye tafwiitu budcda ku sameeyey ninkan meherkii ayaa looga qaadaya loo magdhabaya nimankaas markhaati beenaalayaasha asadaq asmaa badan buu leeyahay waxaa la dhaha ilaa sideed magac buu leeyahay sadaaqun wamahrun nixlatun wafariidatun xibaa'un waajrun uma caqrun calaa'iqu beydkaasaa markaa sideeddii ba jamciyey culamada qaarna waxay ku dareen aawl oo beyd kale ay ku jamciyeen mahrun sadaaqun nixlatun wa fariidatun dawlun xibaaun caqru ajrin calaa'iqu waaya oo dawlkaas waxaa laga keenay qowlka ilahi u yihi subxaanaه wa tacaala waman lam yastaطic minkum طawla طawlan marka waxa loga jeedaa mahran culamada qaarna mid tobnaad bay ku dareen waxa weya nikaax waliyastacfif اladiina laa yajiduuna nikaaxan ay mahran ayaa looga jeedaa waxaa asal u ah meherka qowlka ilahi uu yihi wa tacaala wa aatu nisaaa saduqaatihinna dumarka waxaad siisaan meherkooda meheryaashooda siiya nixlatan xaalay yihiin mubtada'atan min allah deeq ilaahay uu siiyey oo dumarka uu ku manaystay waaya jaahiliyada mayna siin jirin meherka oo way ka qaadan jireen waxayna dhihi jireen waa siismo maxaa yeele gabadhuba inta uu ninka uu dheefsanayo ku raaxaysanayo ku raaxaysanaysa ama in ka badan walidalik wax xaqay ku leedahay ma jirta dhihi jireen waaya waxaa kaloo asal ah xadiidka nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam ninkii guurka doonayey iltamis walow khaaltaman min xadiid wax raadi hadduu doono waxaa e, aad raadinayso eed meherka aad u bixinaysa haba noqdee fargal xadiid ah bir ah rawaahu shaykhaan yusanu waxaa la sunneeyaa tasmiyatuhu sadaaqiin lagu magacaabo fi lcaqdi caqdiga dhexdiisa wayajuusu waxaa bannaan ikhlaauhu ikhlaau nikaaxi nikaaxii in laga khaali minhu ay min asadaaq sadaaq laga khaali yeelaa bannaan waayahay waxaa sunno ah marka gabadha la meherinayo in meherkeeda la magacaabo waajib ma ah shardina ma ah laakiin waa sunno maxaa yeele nabiga calayhi الsalaatu wasalaam nikaax uu muusan ka khaali yeelin oo muusan kaga tegin inuu magacaabo meherkii nabigu magacaabi jiray meherka markuu gabadha guurinayo calayhi salaatu wasalaam midda kale taasa waxay ka fog tahay dood iyo isqaqabsi hadhow inuu yimaado waaya laakiin way bannaan tahay in gabadhii la guuriyo iyadoon wax mehera loo magacaabin wax mehera iyadoon loo magacaabin in la guuriyo way bannaantahy taasina waxaa la yidhahdaa almufawida tii waxa wey nafteedii bandhigtay ama meherkeedii zawj ku bandhigtay ama waxaa la almufawada tii waxa weeye la bandhigay ee weligeedu bandhigay marka dhowaan meher umaa waajibi doona meheru mili laakiin way bannaan tahay in laga khaali yeelo culamada arrinka wa isku waafaqsan yahin lakin waa makruuh wuxuu idhi yusanu waa la suneeya tasmiyatuhu sadaaqi in lagu magacaabo fi lcaqdi caqdiga dhexdiisa wayjuzu waxaa bannaan ikhlaahu in laga khaali yeelo ikhlaahu caqdigii laga khaali minhu ay min asadaaqi meherki wamaa shaygii saxaa asaxaya ee mabiican mid la iibiyo xaaluu yahay saxa wuu ku asaxayaa sadaaqan meherki halkan mualifku wuxuuna siinayaa daabit guud oo meherka waxa gelaya iyo waxaan gelayn wuxuu ku yidhi wax kasta oo iib gala in la iibiye ay bannaan oo ay asaxayso meherna wuu galaa kullu maa saxa mabiican saxa sadaaqa waa maa laa falaa waayahay eh, marka markuu leeyahay wax kasta oo iib gala oo la iibin karo meherna wuu noqon karaa waxaa soo gelaya meherkii wuxuu noqon karaa cayn shay la taaban karo sida dhulkii gaadhigii dahabkii lacagtii alaabtii iyo wixii la halmaada wuxuu noqon karaa dayn ilan daynta waa la iibin karaa wuxuu noqon karaa manfaco sida maalan oo kale gabadh inaad dhahdo waxaan meher kaaga dhigay gurigan inaad aad sanad deganaato ama waxa wey gaadhigan inaad isticmaasho muddo sanad ah ama inaan qur-aanku baro waa manfaco ama waxaasi wax yar ha ahaado ama wax badan ha ahaado meherku xad ma leh yaradiisa iyo badnadiisa xad ma leh waaya waxaasoo dhan meher wuu noqon karaa laakiin wixii aan iib gelin sida waxyaabaha muxaramaadka iyo waxyaabaha nijaasta iyo waxaan de waxa e, aan iib gelaynin wax majhuulah oo kale waxaasoo dhan meher ma gelayo wamaa saxa mabiican wixii ku asaxaya iibka in la iibiye ku asaxayay saxa wuu ku asaxayaa sadaaqan meherkii wixii aan ku asaxayn in la iibiye aan asaxaynina in meher laga dhiga ma asaxayso weeye waa hadal mantuuq iyo mafhuum leh waidaa asdaqahaa gabadhii hadduu u mehersiiyo caynan shay la taaban karo cayn ah oo fatalifa toddoba cayntaasi ay ku dhimato fiyaddii ninka gacantiisa daminaha waa u magdhabayaa damaana caqdin caqdiga damaankiisiibuu wa fii qowlin qowl ba wuxuu leeya maye damaana yadin yad damaankeed buu ugu magdhabayaa facala alawali kaa hore haddaan ku soconno laysa lahaa gabadhii ooma bannaano baycuhu cayntii la soo sheegay inay iibiso qabla qabdii intaysan guddoomin ka hor walow tarifa hadduu ku dhinto fii yadihi ninka gacantiisii aafa samaawi hadduu ugu dhinto wajaba waxaa waajibaya mahru milin mahru mili ayaa waajibaya wain atlafatu ayadoo hadday gacanteeda ku disho faqaabidatun waa mid gudoontay meherkeedii wain atlafahu haddii uu dilo sadaaqii meherkii hadduu dilo ajnabiyun nin ajnabi ajnabi waxaa looga jeedaa zawjaynkii qof aan ahayn ayaa dilay takhayarat way kala door qaadanaysaa inay sadaaqii ay fasakhday inay iska dayso cala madhabi muctamad haddaan qabanno fain fasakhat isadaaqa sadaaqii hadday fasakhdo akhadat waxay ka qaadan doontaa min azawji zawjkii mahra milin mahrumili ayay ka qaadanaysaa wailaa haddii kale oyna fasakhin haramat ilmutlifa kii waxa weye meherka ka dilay ayay ka magdhabanaysaa wain atlafahu zawju zawjkii hadduu dilana sadaaqii fakatalafihi katalafi sadaaqi sadaaqi asagoo ku dhintay bay la tahay aafa samaawi ah. wa qiila waxaa la ka ajnabiyin ay ka itlaafi ajnabiyin mid ajnebi ah dilkii umuu la yahay waaya wuxuu ku yidhi ninkii haddii gabadhii uu cayn meher oga dhigo cayntaasi ay tahay cayn mucayanoo magacaaban wuxuu idhi tobankaa neef ee geela ee xeradaa ku jira ayaan meher kuu siiyey waayah dabeetana xoolihii ayaa dhintay oo baaba'ay fatalifat fiyadii intuusan gabadhii ku wareejinin xoolihii ay xeradii ku jiraan si aysan u magacaaban yihiin gabadhii ayay xeradii ku baaba'een gabadhiina mayna guddoominoo xoolihii mayna ninka ka qaabanin waaya marka horta damaan baa meeshii imanaya damaankii waa laba nooc damaanu caqd iyo damaanu yad midkee buu u damaana qaadayaa laba qowl baa masaladan ku jira qowlka muctamadka waxa weeye damaanu caqd ayuu u magdhabayaa qowlkan wuxuu leeyahy maya damaanu yad ayuu magdhabayaa marka maxay kala yihiin damaanu caqd iyo damaanu yad waayahay damaanu caqdi waxaa weeye waa labadan qof ee mutacaaqidaynka ah wixii ay ku heshiiyeen ama bedelkiisii wey waxay ku heshiiyeen ama bedelkiisii wey damaanu yadna waxaa weeye waxaa loo celinayaa shaygan waxa lagu magdhabo sida curfiga ah hadduu mili yahayna miligiisa hadduu mutaqawim yahayna qiimihiisa waaya haddaba damaanu caqd waxyaabaha kale waxaa weeye sida maalan mabiica oo kale nin baa alaab iibiyey maalan gaadhi buu ku iibiyey shan dollar dabeetana gaadhigii isaga oo ninkii ka iibsaday aan guddoonsiinin ayuu gaadhigii gacantiisii ku baaba'ay ninkii baayaca ah ku baaba'ay aafo samaawi ah ayaaba ku timid ama waaba laxaday ama waaba la dhacay ama mustaxaq buuba noqday markaa wuu magdhabayaa hore waxaa noo soo dhaaftay almabiicu qabla alqabdi min damaani اlbaa'ic mabiica intuusan mushtarigu guddoomin waxaa magdhabaya hadduu dhinto qofkaa baayaca ah. marka muxuu ku magdhabayaa wey su marka wuxuu ku magdhabayaa wixii ay ku heshiiyeen soo ma ahayn shan kun ayuu u soo celinaya hadduu ka qaaday lacagti lacagtiisii buu soo celinayaa wataan soo maa ee damaanayad ma ahoo la dhihi maayo niyo adugu waxa weeye qiimahan ad iga iibsay qiimo naasilan buu ahaaye oo waa ku yar dagee waxa weeye gaadhiga ha la qiimeeye maanta intuu suuqa ka marayo qiimihiisa ayaan kaa rabaa la dhihi maayo damaaniyad waa kaas waa in gaadhiga la qiimeeyo la suuqa intee ka maraya kaa ma aha damaana caqdin weeyaanoo wixii ay ku heshiiyeen ayaa la bixinaya waataan soo maa damaan caqdi wakaas haddaba damaan iyadna waxaa weeye maalan qof baa alaab kaa hayay caariyuu kaaga hayay alaabtii baa gacantiisa ku dhimatay wuu magdhabayaa soo maha alaabta ammaanadu kaaga hayey uu isticmaalay gaaribuu ka hayay gaari baa gacantiisa ku baaba'ay wuxuu ku magdhabayaa shaygan hadduu mili yahayna miligiisa hadduu mutaqawam yahay sida gaarigii wix la halmaadana qiimihiisa waataan soo maha ayuu ku magdhabaya almiliyu bilmil wاlqiimiyu biqiimati kaa marka damaaniyad waaya haddaba cayntaas xoolahaas gabadha u mehersiiyey wuxuu ku magdhabayaa damaana caqd ee damaaniyad ku magdhabi maayo marka suwar kala duwan qaacidadaas waxaa ka farcamaya labadaa qowl qowlu leeya damaana caqd qowlu leeya damaana yad masaa'il dhowr ah ayaa ka farcamaysa ay ku kala duwan yihiin damaan alcaqdi iyo damaan alyad mualifka inoo sheegay masaaisha ka farcamaysa haddaba haddaba wuxuu idhi haddaan ku soconno qowlka koobaad facala alawal qowlka koobaad haddaan ku soconno ee dhahaya damaana caqdi buu ku magdhabayaa gabadha ooma bannaano in ay iibiso cayntii meherka loo siiyey ama ay ku tasarufto ayi tasaruf intaysan guddoomin ka hor ayadoon gacanta ku dhigin mana iibin karto mana hibayn karto mana waqfi karto waa inay horta markaada guddoontaa waa sidii mabiican dhihi jira og shay aad iibsatay oo weli aadan guddoomin ma iibin kartid waasoma ilaa uu gacantaada soo galo mana hibayn kartid mana kumana tasarufi kartid tanna waa saasoo kale kaas waxa weeye waa cala alqowl bianna بأن المhر يضمن ضمaaن عaقdi weyaan qowlkaas hadaan ku socono laakiin qowlka labaad haddaan ku socno dhahnaya damaanayad ayaa lagu damaanayaa waxa weeye way leedahay inay he inay ku tasarufto oy iibiso xaq bay u leedahay waxay la mid tahay marka qowlkan kale wuxuu ku shabahayaa sida shaygii ammaanada kaaga maqnaa qof baa alaab kaa ammaanaystay oo alaabtii kaa hayn alaabtii uu kaa hayma iibin karta adoon weli aan ka soo qaadan waad iibin karta gaarigaaga nin kale kaa qaata gaarigii ninkaa uu kaa isticmaalay kaa haystay ma iibin kartaa asagoo gacantiisa weli ku jira waad iibin kartaa nin baad alaabka u ammaanayso wadiica aad u dhiibatay isagoo gacanta ku haya alaabtaa ma iibin karta waad iibin karta ninba alaab kaa qaaday gorgoru kaa qaaday inuu de bal soo tijaabiyo soo sharibo sana gaarigu kaa iibsanay wuxu bal gaarigaan soo sharibo maalin ay yar haysto asagoo gaariga la maqan aan weli aydan iib ku heshiinin ma iibin kartaa qof kale ma kasii iibin kartaa nacam waad iibin kartaa waa mustaamki kaasna kaana waa mucaarki kaana waa muudaci waxaasoo dhan waxa weeye damaana yad weeyaan damaankooda marka taa may la mid tahay buu leeyahay qolka dambeoo waxa weye gabadhii meherkii alaabtii meherka loo siiyey way iibin kartaa iyadoon gacanta ku dhigin ayuu qowlka labaad leeyahay laakiin qowlka saxiixa waa kan hore oo damaana caqd qowlka dhahaya wuxuu leeyahy ma iibin karto ilaa ay gacanta ku dhigto sida mabiicaba aadan u iibin karin ilaa aada guddoonto waaya walow talifa fi yadihi ninka gacantiisa hadduu ku dhinto shaygii waa zawjkii gabadhii cayntii uu meherka u siiyey ayaa gacantiisa ku dhimatay weliba aafo samaawihay ku dhimatay hadda u fiirso mehermitli baa gabadhii waajibaya xoolihii gabadhaa loo mehersiiyey ee weli ayna guddoomin haddii tii alle ay u timaado xoolihii baa baaba'ay nin intaan la guddoonsiinin ka hor waxaa laga rabaa ninkii inuu bixiyo maharu milin gabadhaas waxa ayadoo kale lagu meheriye inuu siiya laga rabaa waaya qowlka labaadna wuxuu leeyahay maya wuxuu bixinayaa wuxuu ku damaano qaadayaa bilmil in kaana miliyan wa bilqiimati in kaana e in kaana mutaqawaman hadday ayadu disho ka war itlaaf ayadaaba gacanteeda ku dishay xoolihi markaa waxay la mid tahay sida ayadoo guddoontay oo kaleo wax ay leedahay calal qowle labada qowl ba isku waafaqsanya qolka dhaha damaanu caqd iyo qolka dhaha damaanu yad wax ay leedahay markaa ma jirto fa hiya qaabidatu xoolihi ayadaa gacanteeda ku dishay waaya haddii nin ajnabia uu dilo ajnabi waxa laga wadaa zawjkiina ma dilin zawjadiina mayna dilin qof kaleoo qalaad baa dilay xoolihii baabi'iyey marka khiyaar bay leedahay gabadhii inay meherkii ay fasakhdo iyo iska dayso hadday haddaba fasakhdo meherkii zawjka waxay ku leedahay mahru mil mahru mil bay leedahay halkaa iisoo dhig waaya la dhihi mahayo xoolihii xoolo lamida ii keen tobankii neef toban lamida ii keen hadda waxaa loo qiimaynaya waxaa gabadhi loo qiimaynaya mahru mil waaya ayadoo kale wax lagu meheriyo haddii ayna fasakhin sadaaqiina waxaa weeye qofkii xoolaha baabi'iyey ayaa laga magadhabayaa milgii ama qiimihii ayadaa ka magdhabanaysa waa leedahay ninkii ajnabigaah ee xoolahii ka baabi'iyey ayay ka magdhabanaysa zawjku haddii uu xoolaha baabi'iye ka warran asagaaba baabi'iyeba zawjkii fakatalafihi sida asagoo xoolihii dar alla u dhintayna may la mid tahayoo waxa weeye waxaa u waajibaya gabadhii mahrumil fakatalafi markuu leeyahay katalafi biaafatin samaawiyatin xoolihii si ayagoo aafad samawiya ku baabaa mee lamid yihiino mahrumil baa waajibaya wey qiil baa wuxuu leeyay may e ka ajnabiyin si iyadoo ajnabi uu baabiye may lamid tahayoo gabadhii khiyaar bay yeelanaysaa haddii ay fasakhda sadaaqi waxa weeye mahrumil ayaa u waajibaya haddayna fasakhanina waxa weeye qofkii baabiye xoolaha ayay ka magdhabanaysaa wuxuu ku yidhi waidaa astaqaa gabadhii hadduu u mehersiiye caynan cayn hadduu u mehersiiyo fatalifat cayntaasi ay ku baabaado fii yadihi zawjka gacantiisii daminaha uu ugu magdhabaya damaana caqdin caqdi damaankiiba ugu magdhabayaa wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahy maye daminaha uuu magdhabayaa cayntaas damaana yadin yad damaankiiba uu magdhabayaa fa cala alawli haddaba qowlka hore haddaan ku soconno laysa laha gabadhi uma bannaano baycuhu cayntaas meherka loo siiyey inay qabla qabdihi intaysan guddoomin ka walow talifa haddii uu dhinto sadaaqi fii yadihi iyadi zawji zawj gacantiisii hadduu ku dhinto afa samaawi ah wajaba waxaa u waajibay gabadhi mahru milin iyadoo kale wax lagu meheriyo in atlafatu haddii iyadu gacanteeda ku disho faqaabidatun waa mid guddoontoo labada qowlba waxba male gabadhaasi in atlafahu hadduu xoolihii uu dilo ajnabiyun mid ajnabi ah oo labadooda midna aan ahayn ayaaba baabi'iyey takhayarad way door qaadanaysa cala almadhab fain faskad hadday faskda asadaaqa meherkii ahadat ojkii waay ka qaadanaysaa min awji ojki waxay ka qaadanaysaa mahra mili mahru mil ayay ka qaadan doontaa wailaa haddii kale oyna fasakhin haramat almutlifa kii ka baabi'iyey ayay ka magdhaban doontaa wain atlafahu zawji zawjkii hadduu baabi'iyo xoolihii fakatalafii sida asagoo ku baaba'ay ahfa samaawi anbuu la mid yahayoo waxaa weeye mahrumili baa gabadhii waajibaya waqiila waxaa la yidhi kaajnabiyin kaitlaafi tahay walow asdaq gabadhii hadduu u mehersiiyo cabdayni laba addoon oo fatalifa axaduma midkood uu dhinto qabla qabdii intuusan guddoomin ka hor infasakha fiihi kaa dhinta uu ku fasakhmayaa meherkii laa filbaaqi kii soo harayse ku fasakhmi mahayo cala almadhabi muctamad haddaan qabanno walahaa gabadhii markaa waxaa u bannaan alkhiyaaru khiyaar ayay yeelan doontaa fa infasakhat hadday fasakhdo meherkii waxa weeye labada addoon ee midi dhintay midna uu nool yahay hadday iska fasakdo famahru mil mahr mil ayay yeelan doontaa wa ilaa haddii kale ayna fasakhin fa xisatu taalifi kii dhintay qaybtiisii ama sadkiisii wixii kaga soo hagaagayay ayaa u waajibaya minhu min mahri mil mahr mili wuxuu ku yidhi haddii gabadhii uu laba addoon uu meher oga dhigo laba addoon mualifku noogu miaaliyey maxaa yeel xilligiisi addoommo way jireen waxaa la mida ah laba neef laba gaadhi laba shay ay shay oo uu maaratay meher oga dhigo oo laba shay ah haddii labadii shay uu meherka oga dhigay mid ahaan uu dhinto intuusan waxa weeye gabadhii guddoonsiinin ka hor oyna la wareegin horta kaa dhintay meherkii ku fasakhmay kii soo hadhayse ku fasakhmi mahaye meherkii oo gabadhii waa lagu wareejin doonaa oo waxa weeye qowlkan waxa weeye min khilaafi tafriiqi safqa labadii qowl ee tafriiqu safqa ku jiray ayuunbaa halkan imaanaya soo maaha markaa kaa soo hadhay waxa weye meherkiibuu u hadhayaa oo gabadhi baa lagu wareejinayaa kii waxa weeye dhintayna saasuu ku fasakhmay meherkii laakiin gabadhi khiyaar ma leedaha khiyaar way leedahay maadaama labadii shay lagu heshiiyey midu meesha ka baxay oo ay ka kala qaybsameen de khiyaar bay yeelanaysa inay fasakhdo meherkii kaba baxdo iyo inay ku socoto haddaba haddii ay fasakhdo meher mitli baa u waajibaya addoonkana la siin mahay kan soo siin maya meher mithlim la siinaya hadday fasaxdana oo iska qaadato midkii soo hadhay kii dhintay ayaa loo magdhabaya oo meher wixii kaga soo hagaagaya loo magdhabaya tusaale ahaan waxaa labadan addoon ama labadan neef waxa weeye gabadha meherka loo siiyey kii qiimihiisu muxuu ahaa kan soo hadhana qiimihiisi muxuu ahaa haddii la dhaho isku qiimi kana maalan wuxuu ahaa kun dollar kanna kun doollar buu ahaa tusaale ahaan oo way isqiimo leekaayeen meheru miligeedii baa leeyahy imisu ahaa meher miligeedi haduu noqdo maalan shan kun oo dollar kaba soo qad inuu ahaa shan kun oo dollar meher miligeedi ahaa nis ayaa u waajibaya marka nisu meher mitli oo laba kun iyo shan boqol oo dollar ah wahaakada waxaa laiskugu darayaa kii noolaa iyo nisf mehri lmithl ayaa laiskugu darayaa waa halkan uu ku leeyahay faxisatu taalifi minhu wuxuu ku yidhi walow tacayaba hadduu ceeboobo sadaaqii meherkii qabla qabdii gabadhi intiisan gudoomin ka hor takhayarat zawjadii khiyaar ayay qaadanaysaa cala almadhabi muctamad haddaan qabanno fain fasakhad hadday ay ka baxdo famahru mili mahru mili ayaa markaa u waajibaya wa ilaa haddii kaleo aynan fasakhin sadaaqii falaa shay alaha waxba ma leh wuxuu ku yidhi haddii ceebe ay ku timaaddo uu ceeboobo aafo samaawi ah ayaa ku timidoo waxaa weeye neefkii maalan gabadha meher loo siiyey intayna guddoomin ka hor ayuuba xanuunsaday ama wuu indha beelay ama aduu ayaceeb baa ku timid intayna guddoomin ka hor gabadhii horta khiyaar bay inay sadaaqi fasakhdo inay iska dayso hadday fasakhdo dho anu sadaaqan ma rabayba tidhi oo waxa weye mar hadday ceebi ku timaaday intaan lii guddoonsiin ka hor ka baxay markaa mehermil ayaa gabadhii la siinaya kale wax lagu meheriyo haddii ay socodsiisoy raalli ku noqotona waxa weeye waxba loo celin maayo la dhihi maayo intaa ceebta ku timid ha loo kabo la dhihi maayo waxay la mid tahay sida qofkii mushtariga ahaa ee alaab maciibah inta laga iibiyey ceebtii dib ka ogaaday wuxuu iska leeyahay inuu maciibkii iska celiyo alaabtii ceebaysneed iska celiyo oo qofkii ka iibiyu ku celiyo oo lacagtiisu soo ceshado haddii laakiin uu raalli ku noqdo u dhaho anu waan iska haysanaya waxba loo magdhabi maayo ceebtii shaygan ku soo baxday waxba looga celin maayo taa bay la midta walmanaaficu manaaficdii alfaa'itatu ee ku tagtay fii yadi zawji zawjka gacantiisii laa yadmanuhaa zawjkii mag dhabi mahayo wain alabat zawjada haba ka dalbatee adtasliima inuu u dhiibo ku wareejiyo meherkii oo famtanaca markaa uu diido al damaani alcaqdi calaa qowli damaani alcaqdi haddaan ku soconno qowlkii caqdiga lagu magdhabay halkaa waxuu idin qoray soomaha damina damaani alcaqd soo ma halkaa waa khalad halkaa iska sax nusakhda qaar badan baa saa qoraya laakiin sida saxda waxaa weeye calىa damaani اlcaqdi weyaan haddii kale macnihii baan isqabanayn calىa damaani اlcaqdi haddaan ku socno qowlkii damaanulcaqdiga sheegayay wakada waxaa la mid ah almanaaficu manaaficdii allatii taasoo istawfahaa uu zawjku birukuubin fuulid uu fuulay daabadii maalan uu meher gabadha u siiyey uu fuulay wanaxwihi iyo wixii la mid ah cala almadhabi muctamad haddaan qabanno waaya wuxuu ku yidhi manaaficdii shaygan gabadha meherka loo siiyey ee waxa weye gacantii zawjka ku tagtay ayadoon la dheefsanin xoolihii gabadha intuu meher u siiyey ayadoon dheefsanin waxaa weeye in muddaha gacantiisa ku tagtay manaaficdaas zawjkii ma magdhabayo xoolihii muuna dheefsanin xoolihii xero bay iskaga xariisnaayeen ama gaadhi buu meher u siiyey gaadhigii meel muskaga jiray ama alaabbuu maalan dahab buu meher u siiyo dahabkii waxa weeye mudduu ka hayey uusan ku wareejin meel buu iska yaal kaa weeye fawaadka waxaa la mid ah haddii manfacadii uu asagu dheefsado meherkii buu gabadhu siiyey ayuuna ku wareejin oo muddo uu iska dheefsanayay maalan xoole ahaayeena xoolihii buu fuulay ama waxa weeye dhar buu ahaa dharkii buu xidhay ama waxa weeye adu almuhim shaygan meherka ah ayuu dheefsaday si u dheefsadaba gaari u ahaa gaarigii buu iska watay oo iska isticmaalaya adeegsanaya muddo taana laguma leh ujradii muddadaa uu haystay laguma leh calaa qowli damaan ilcaqd inkastoo kan dambe khilaafku ku jiro kii hore eh, khilaaf kuma jiro waayahay muqaabil almadhabna waxaa weeye ujratulmil ayuu bixinayaa saas weeye marka masaladan marka maadaama laqbadeedii uu khalad ku jiro kitaabkii eh, xagga nusakhda aan ku soo celino si fiican u eega walmanaaficu manaaficdii alfaa'itatu ee ku tagtay ayadoon la isticmaalin manaaficdaan la dheefsanin fii yadi zawji zawjka gacantiisa waa manaaficdii meherka gacantii zawjkay ku tagtay asna ma dheefsanin laa yadmanuhaa magdhabi maayo wain alabat gabadho haba dalbato attasliima in lagu wareejiyo meherkeedii oo famtanaca uu markaa diido ninkii calaa damaani alcaqd calaa qowli damaani alcaqd haddaan ku soconno qowlka dhahaya meherka waxa lagu damaana qaadaya damaani alcaqd wakada waxaa la mid ah almanaaficu manaaficdhi allatii taas istawfaaha zawjkii u oofsaday birukuubin fuuliduu ka oofsaday hadday daaba ahayd maalan daabadii u fuulay wanaxwihi uu ku miaaliy mualifku wuxuu ku kala qaadaya manfacadii fawaad iskeed u tagtay in la dheefsan iyo manfacadii asagubuu dheefsaday ayuu ku kala qaaday ta horena khilaaf kuma jiro ta dambana khilaaf baa ku jira ee muctamad haddaan qabano walahaa gabadhii waxaa u bannaan xabsu nafsiha nafteedii inay xabaasto litaqbida si ay uga guddoonta ninkii almahra almucayan meherkii la cayimay walxaalla iyo meherkii degdega ahaa lalmu'ajala kii la madeeyeysee maya falow xalla haddaba hadduu xaaloobo meherkii qabla tasliimi intaan lagu wareejin gabadhii meherka falaa xabsa markaa nafteeda ma xabaasi karto filasaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi gabadha waxaa u bannaan nafteeda inay ninkii u diiddo oo dhahdo waxa weeye ku iman maayo oo kula aqalgeli maayo ilaa meherkii la ii cayimay ee degdega ahaa aad gacanta iga saarto masalada hadday gabdhaheen inaga maqlaan malaha dhib badan ayna ina qabsaneen haynagu maqashiinina waaya rag badan baa intay gabdhahaas ka mehersadaan ay weligoodba waxbay xaas u ahaato oo laga yaabo inuu dhalmada ka dhameeyo weligeedna uusan mehersiinin waa soomaali xaalkeed masladaasna waa xaaraan ha iska ilaaliyo rag badan baa dhinta ayagoon meherkii gabadha aan siinin waxa weye xaq bini aadan buu la dhintay maalinta qiyamana waa laga xisaabin haddayna cafinin waa laga xisaabin war gabdhaha meherkooda halla si ilahay laga cabsado waaya wuxuu ku yidhi haddaba gabadha nafteeda way xabaasi kartaa oo ninkii way isu diidi kartaa oo tamkiintii bay meesha ka saari kartaa si ay meherkii mucayankaa ee degdegaha ah oo guddoonto laakiin meherka mu'ajalka ee madalaysan ee la muddeeyey muddo lagu heshiiyey darti nafteeda oma xabaasi karto haddii maalan meherki uu ahaa meher mu'ajalah oo lagu heshiiye bacda sana in la bixiyo ma dhigi karto waxaa weeye ilaa aad meherkay igu wareejiso ama muddada sanadkay dhammaato oo meherkay gacanta iga saarto sukaa dhiibi maayo taasi ma bannaano ila waqtigiisiiba lama gaadhin ayadaan raalli ku noqotay in la muddeeyo haddaba hadday muddadii dhammaato meherkii muddaysnaa ayadoon weli nafteedii dhiibin oon zawjkii aan ku wareegin ousan la aqalgelin falaa xabsa markaa nafteedii kama xabaasi karto ilan markii horeba dibdhig baa lagu heshiiyey markaa inay nafteeda dhiibto ayay ahayd intaan waxa weye muddadayna dhammaanin marka xaqaasi ku kor noqon mahayo in waxa weeye meherkii wakhtigiisii la gaadhay marka waa laga rabaa nafteeda inay ku wareejiso ninka markaasoo asna bixinaya meherkii walaha gabadhii waxaa u bannaan xabsu nafsiha nafteeda inay ku xabaasto oo ninkii u diida macnaha eh, waxba isu kaa dhiibi maayo litaqbida saa say u guddoonto almehera meherkii almucayan alcayima walxali kii degdega alalmuajala ah kii la madanayse maya oo nafteeda uma xabaasi karto falow xalla haddii uu xaaloobo meherkii mu'ajalka ahaa qabla tasliim intiisa nafteeda wareejinin falaa xabsa markaa nafteeda ma xabaasi karto filaa saxi muctamad haddaan qabano walow qaala hadduu dhaho kullun mid walba oo labadii isqabay ahaa laa usallima dhiibi maayo xaqii lagu lahaa xataa tusalim adugu ilaa xaqi lagu lahaa diibto fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahay yujbaru ninkiiba yujbaru waa la khasbaya huwa ninkii wa fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahay maye laa ijbaara khasbidu ma jirto faman sallama qofkii dhiiba xaqii lagu lahaa ujbira saaxibuhu saaxiibkii ayaa la khasbayaa waladaru muctamad waxaa weeye yujbaraani yujbaraani labadaba waa la khasbayaa oo fa yu'maru ninkii waxaa la farayaa biwadcihi meherkii inuu dhigo cinda cadli nin cadli oo wanaagsan oo toosan agti wa tu'mar ayadna waxaa la farayaa bitamkiin ninkiina isu dhiibto faidaa sallamat hadday nafteed u dhiibto acطaahaa alcadlu ninkaa cadliga ayaa ku wareejinaya oo siinaya almehera meherkii waaya wuxuu ku yidhi haddii labadii zawj isku qabtaan midkii xaqii lagu lahaa hor dhiibi lahaa oo waxaa weeye mid walba uu dhaho xaqii lagu lahaa dhiibi mahayo ilaa aad xaqii aan kugu lahaa idsiiso maalan ninkii wuxuu yidhi ilaa aad waxa wey sukay dhiibto meherkii ku siin maayo ayadna waxay tidhi ilaa aad meherkii bixiso waxa weeye ku iman maayo oo waxa weye halkaasay isku diideen isku jireen marka maxaa la samaynayaa aqwaal baa masaladan ku jirta qowlka koobaad wuxuu leeyahay ninkaa la khasbayaa ninka ayaa la khasbayaa oo inuu meherkii marka hore dhiibo ayaa lagu khasbayaa maxaa yeelay waxani waa xoolo xoolahana waa la soo ceshan karaa laakiin gabadha budcigeeda mar hadduu ka tago soo ceshi ma leh marka budcigu ka caja badan yahay xoolaha qowlna wuxuu leeyahy maya khasbid maba jirtaba qofkii waxa weye xaqii lagu lahaa dhiiba oo asagoo la horeeya ayuunbaa la khasbayaa saaxiibkii hadday gabadhu nafteeda dhiibto ninkii baa la khasbaya inuu meherkii farta ka saaro hadday hadduu ninku meherkii bixiyana gabadhii baa la khasbaya inay u timaado waayahay laakiin sida muctamadka ah labada qowl midna meehee labadaba waa la khasbayaa oo ninkiina waxaa la leeyahay war meherka waxaad ku wareejisaa nin cadli ah oo nin cadli ah oo waxa wey lagu kalsoon yahay xoolihii meherka u dhiib gabadhiina waxa leeyahy ninkii u tag marka markii ninkii u tagto ee nafteeda u dhiibto ayaa ninkii cadliga ahaa ee xoolaha loo dhiibay ayaa meherka wareejin doona gabadhii saasa marka loo maamulaya khusuumadii doodii lagu soo afmeeraya waa aqwaashii inagu soo dhaaftay baayicii mushtariga hadday isku qabtaan midkii waxa weeye dhiibi lahaa mabiica ama amanka baacun hadduu dhaho ilaa aad amankii siiso mabiici kugu wareejin mahayo waxa weye baayicun uu dhaho ilaa aad lacagtii u wareejiso mabiici u dhiibi mahayo aqwaashan waa ku jirtay oo eh, sidan umaan usoo sheegnay walow baadarat hadday gabadhii degdegto oo famakanat ay nafteeda u dhiibta ninkii daalabatu markaa way ka codsan kartaa xaqeedii intuusan u tegin ka hor fain lam yaطac hadduusan u tegin imtanacad markaa way diidi kartaa xataa yusallima ilaa uu xaqeedii ku wareejiyo wain wadica hadduu u tago falaa markaa waxa wey nafteeda uma diidi karto walow baadar hadduu ninku asagu degdego oo fasallama meherkii uu ku wareejiyey gabadhii fal tumakin ayaduna nafteeda ha ku wareejiso ninkii oo u dhiibto fain imtanacad hadday diiddo bilaa cudurin cudurdaar la'aan istaradda wuu ka soo ceshanaya xoolihii uu siiyey in qulnaa waa haddii aan dhahno innahu ninkii yujbaru waa la khasbayaa wuxuu ku yidhi hadday gabadhi ayadu degdegto oo nafteedii ninkii u dhiibto waxa wey gurigiiba ugu tagtay baa laga wadaa saasaa looga jeedaa markaa way ka codsan karta way dhihi karta waa anigan guriga kuu yimide xoolihii meherka keen waa hadduusan u tegin markaa haddii uu bixin waayo way diidi kartaa oo way dhihi kartaa ilaa aad waxa weeye xoolihi halkaa soo dhigto is arki mayno hadduu laakiin u tago waxa weeye markaas wax ay ku yeelanayso waxa weeyaan markaa nafteeda uma diidi karto mar dambe uma diidi karto nafteeda waxa weeye mar dambe ma imtinaac ma samayn karto ma dhigi karto marba hadday nafteeda hal mar dhiibto waxa weeye mar dambe iiman maysid ilaa ad neefkeed igu wareejisa ma dhigi karto ila marka hore nafteeda ku tabarrucda inay wareejisa waaya hadduu asagu laakiin uu degdego oo uu meherkii gabadhii ku wareejiyo intuusan la aqalgelin ka hor ayada waxaa waajib ku ah inay ninkii u timaado oy nafteeda u dhiibto hadday haddaba ay diiddo bilaa cudrin ayadoon wax cudurdaara aan lahayn ayay ninkii diidday inay guriga ugu timaado dumar badanna way sameeyaan marka ayada ah ninkii xoolihii uu ka soo ceshan karaa xoolihii uu siiyey uu ka soo ceshan karaa waa haddii aan dhahno laakiin waa qowl marjuuxe ninka ayaa la khasbaya marka hore inuu dhiibo masaladii haddana soo dhaaftay weyaan waa qowlkii lahaa fii qowlin yujbaru huwa qowlkii lahaa wey waa qowlkii laga xoog badnaa laakiin qowlka muctamadka wuxuu leeyahay cidna la khasbi mahayo labada waa la khasbayaa leh waxa weeye marka ayada ah ninka inaan la khasbayn marka ayada uu ku tabaruca inuu degdege eh marka waxay la mid tahay diin madalaysneed uu soo hormariyey markaa ma soo coshanayo walow istamhalat hadday gabadhii ee eh, sugitaan ay dalbato litanadufin isnadiifin awgeed wa naxwihi wax la mid ah umhilat waa loo sugayaa maa yaraahu qaadin qaadi wuxuu arko walaa yujaawisu mana dhaafayo alaaata ayaaman saddex cisho laa liyanqaica laa tumhalu loogu kaadin mahayo liyanqaica xaydun si xayd uga go'o waaya walaa tusallamu sahiiratun mid yar lama wareejinayo walaa mariidatun iyo mid xanuunsan xataa yazuula ilaa uu meesha ka wadin waxa wadiga diidaya wuxuu ku yidhi dalbato in loo yarkaadiyo markii la meheriye kadib idhahda waxoogaa bal halii yarkaadiyo bal aan soo diyaariyo gabadhii si loo soo dhiso ha loo yarkaadiyaa layidhi ama ayadaa dalbatay ama weligeediibaa dalbaday ama ehelkeedii baa dalbaday gabadhii aan soo dhisno soo hagaajine bal u yarkaadiyaa layidhi iyo isaalati wasakhin wa shacri caanatin wa shacri ibtin iyo wixii la midkaa adugu nadaafad iyo wixii la halmaada waa loo kaadinayaa buu ku yidhi qaadi wuxuu arko ayaa loo kaadinaya lakiin qaadii ka badin maayo saddex cisho saddex cisho ka badin maayo intaas way ku filanta la dhihi maayo gabadhii bil baa lasoo haynaya lasoo dhisaya laakiin loo kaadin maayo liyanqadaca xaydun si u xaydka gabadha oga go gabadhii dhiig bay leedahayoo iyadoo dhigle waxa weeye ninkii loo aqalgeel mahaye waxa wey bal dhiigga hortaa ka go' iyo caadada la dhihi mahayo maxaa yeelay ayadoo xaa'id ayaa la soo wareejinaya maxa waa maxalul istimtaac fi ljumla waxa aan bannaanayn inuu tago lakiin istimtaaci kalea ninkii u furan waaya sidoo kale inan yar oo weli aan gaadhin xilli ay ninkii ay u dulqaadato gabadhaa lama wareejinay inan yar hadday tahay maalan oo shan jir ama toban jir ama oo dee aan xamili karinba ninka taa la wareejin maayo ilaa ay awoodaysato sidoo kale hadday gabadhu xanuunsanayso ayadna la wareejin maayo ilaa waxa weeye ka caafimaado wahaakadaa wixii maanic wa diidayey ilaa uu ka zuulo waxa weeye gabadhii la wareejin maayo wayastaqiru lmahru meherkii wuu ku sugnaanayaa biwad'in jimaac buu ku sugnaanayaa wain xaruma jimaacaasi hadduu doono xaaraanba ha noqdee wadaalika miaalka xaa'idin sida gabadhii xaydka qabtay weeye oo loo tago waa bimowti axadima midkood dhimashadii ama geeridii laa bikhalwatin khaali ahaansho la keli noqoshose waxa weye meherkii ku sugnaan mahayo filjadiidi qowlka jadiidka haddaan qaban halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa meherku wuxuu ku sugnaanayo meherkii lagu heshiiyey wuxuu ku sugnaanayo ninka loogu yeelanayo waa laba arrimood buu inoo sheegay midka koowaad waxa weye wadi gabadhii haddii mar loo tago meherkii oo kaamila ninkii lagu yeelanaya marba haddii gabadhi is arkaan oo u tago waxa weeye meherkii oo kaamilah ayaa hee lagu yeelanaya hadduu la kulmoo jimaaco wey xataa hadduu jimaacaasi xaaraan yahay sida gabadhi xayd qabta hadduu u tago kale dee waa xaaraan gabadhi ayd qabta loo tago laakiin meherkii ku waajibaya la maayo gabadh xayd qabtu u tagaye waxa wey meherkii waajibi maayo sidoo kale meherku wuxuu ku sugnaanayaa in labadii zawj midkood uu dhinto ama zawjkii hadduu dhinto ama zawjaday dhimato waxa weeye meherkii wuu sugnaanaya walow qabla alwad intuusan u tegin ka hor hadday xataa gabadhii ka dhimato asagoon la aqalgelin bayba ka dhimatay ama asagaaba dhintay meherkii oo kaamil ah ayaa waajibaya maxaa yeelay asxaabtu arrintaa way ku ijmaaceen way isku waafaqeen asxaabtu ridwaan ullaahi tacaala calayhim laakiin gabadhii meherkeedii ku sugnaan maayo hadduu ninku la keli noqdo khalwa ayuu la sameeyey oo waxaa weeye meel buu la tegey laakiin maynaysa arkin maynaysa arkin guri buu la tegey ama hotel buu la tegey laakiin mayna as arkin oo muusan u tegin waxa weye intaa uun meherkii ku sugnaan maayo mujarad alkhalwa ku sugnaan mahaye wuxuu ku sugnaanayaa jimaac hadduu u tago un waayahay taas waxaa tusinaya qowlka ilahi u yihi subxaanahu wa tacaala wain طallaqtumuuhunna dumarkii haddii aad furtaan min qabli an tamasuuhunna intaydan u tegin ka hor waqad faradtum lahunna fariida isla markaana meher aad u qadartaan fa nisfu maa faradtum markaa waxaa waajibaya wixii hee aad u qadarteen niski haddaba meherkii oo kaana ilahay muna waajibinin maadaama min qabli an tamasuuna weli intaydan jimaacin ka hor tamas masiga halka waxa loga jeeda jimac baa loga jeeda sidaas ayuu alimaamu shaafici ku tegey laakiin jumhuurulculamaa culammada badankooda waxay dhaheen haddii marba gabadhii uu la keli noqdo oo waxa weeye daahii la sii daayo oy labadoo isla keli noqdaan hadduu doono yuusan u teginba ee meherkii oo dhan ayaa sidaa ku waajibaya saas ayay ku tageen waxayna soo deliishadeen xadii uu ahar uu imaam axmed uu ka wariyey zuraar ibn abi awfa inuu yidhi qada alkhulafaaءu اraashiduuna almahdiyuun khulafaa raashidiin waxay xukumeen anna man aklaqa baaban ninkii albaab xidha wa arkhaa sitran daaha sii daaya faqad wajaba almahru meherka inuu ku waajibayo wajabat ilciddatu gabadh in ciddadii ku waajibaysa hadii la furo marka aharkaas waxaa lagaga jawaabay inuu yahay munqaطic maxaa yeele zuraara ibn abi awfa muusan soo haleelin khulafaa raashidiin ridwaan اllahi tacaala calayhim aayaddaana ka xoog badan haddii aayaddii aar iskhilaafaanna aayaddaa ka xoog badan wallahu tacaala aclam wsala اllah wslm calaa nabiyina mxamed alxamdu